من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الله سبحانه وتعالى waxaa ilaahay ku caddeeyey qowlkiisan inuu ilaahay dadka u bayaamiyey waxa ay ku badbaadi lahaayeen rusulna alla isu daba joojiyey ilaa ilaahay rusushiisii maaragtay u khatimay wallaahi laqad wasalnaa waxaanu u caddaynay ama waxaanu u xidhiidhinnay lahum ay linnaasi dadka alqawla waxyi macnaa hadalka ayaanu u caddaynay iyo ilaahaysuba wax kastay dadku waxay ku qaataan rusulna waanu isu daba joojinay alqawla hadalka ayaanu u caddaynay macnaa xaqa iyo baatilka ayaanu u kala faslinnay markaa wasalnaa ay fasalnaa waa lagu fasiray weeye xidhiidhidna wuu noqonayaa hadalku istaba taagan yahay lacallahum yatadakkaruun likay yatadakkaru si ay ugu waansamaan baanu hadalka ugu xidhiidhinay oanu intaa rusul iyo waxyiba ugu soo diraynay alladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabka kuwaanu siinay min qablihi qur'aankan hortii ay min qabli lqur'aani qur'aankan hortii kuwaanu kitaabka siinay hum ayagu bihi ay bi haada alqur'aani qur'aankan isaga ah yu'minuuna way rumayn doonaan macnaha waa ahlulkitaabku intoodii wanaagsanay weeye oo ay manaa in dad wanaagsan ay ka soo baxaan oo caadigii rasuulka wa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dad wanaagsan oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey ayaa jiray aladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum ayaga alkitaaba aanu siinay min qablihi damiirkan qur-aankaynu u celinaye hum ayagu bihi ay bi haada qur-aankan isaga yuuminuun waa kuwo wanaagsan oo ahlu kitaabka ah, ka mid ahaa weeye waidaa yutlaa haddii lagu akriyo amba waidaa yutlaa marka lagu akriyo calayhim ayaga korkooda haddii lagu akriyo kitaabkan waidaa yutlaa marka lagu akriyo huwa oo qur-aankan ah calayhim korkooda marka lagu akriyo qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa waanu rumaynay bihi ay bihada alqur'aani baanu rumaynay inahu qur'aankani alxaqu waa xaq min rabbina xagga rabbiga iyo ka yimi bay yidhaahdaan qaaluu waxay yidhahdaan aamana waan rumaynay bihi bilqur'aan inahu qur'aanku alxaqu weeye oo min rabbina inaa anagu kunnaa waxaanu ahay min qablihi qur'aankan hortiiba muslimiina kuwa hoggaansamay oo rasuulkii ilaahay noo soo diray raacsan baanu ahay oo wanaagsan bay lahaayeen oo sida maaragtay cabdillaahi ibnu salaadi iyo sufyaan maaragta waxaan ujeedaa zamaan farisi iyo najaashigi habashida iyo dad badan oo room bay lahaayeen allah wuxu uri subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwa ahlu kitaabka ah ee kitaabkoodiina rumaysnaa kan dambe ee qur-aankaana rumeeyey yu'tawun waxaa la siin doonaa ajrahum ajarkoodii baa la siin doonaa yu'tawna waxaa la siin ajrahum baa la siin maratayni siin baa laba jeer baa la siin doonaa maratay laba goor baa la siin doonaa bimaa sabaruu ay bisabrihim sabirka ay sabreen baa lagu siin doonaa weeye wayadra'uuna waxay ku hor joogsadaan bilxasana wanaagga waxay ku hor joogsadaan xumaanta ayay ku hor joogsadaan wa mimaa kii wax ka mida rasaqnaahum aanu ku arsaaqnayna yunfiquun way bixiyaan baa layidhi subxaanahu watacaala waa kuwa wanaagsan ee iimaankan la yimi dhabtaa ah weeye waidaa samicuu hadday maqlaan amba markay maqlaan allagowa baabil iyo waxaan macno lahaynna acraduu way ka jeestaan canhu baatilkaasi canhu cani lahwi lahwigaa way iskaga jeestaan baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala oo waqaaluu waxay yidhaahdaan lanaa annagu waxaanu leenahay oo noo sugnaaday acmaalunaa camalladayada ayuunbaana lagu abaalmarin doonaa walakum idinkuna waxaad leedihiin macnaa kuwa kufriyayow acmaalikum camalladiinna ayaad leedihiin salaamun salaami calaykum korkiina ha ahaato nabaday laa nabtawi anagu ma doonno aljaahiliina kuwa jaahiriinta a ma doonno laa nabtawi anagu ma doonno oo dooni mayno aljaahiliina kuwa wax majarasada ah markaa sifaadka awliyaa uraxmaanka ayay leeyihiinoo annagu ma jeclin weeye dariiqa jaahiliinta dariiqooda ma jeclin ee waanu iska dhaafaan baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala innaka adigu nebi muxammadow laa tahdii ma hanuunin doontid waa hidaayatu tawfiiq baa la yidhaahdaa ila mar kale ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa wuxuu u sugay inuu hidaayo leeyahay oo innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim ilaahay markuu leeyahay dalil toosan baad nebi maxamedoo wax ku hanuuninaysaa hidaayada waxaa la yidhaahdaa hidaayat dalaala walirshaadi walbayaan macnaa rasuulku wuu caddaynayaa dadka xaqa ayuu u isiimiyaa wey san la leeyahay innaka laa tahdi waxay la macno tahay un laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimuminiin meel kale ayaa ilaahay ku yidhi macnaa waxaa la yidhahdaa waa hidaayatu tawfiiq waa waafajin qofka qalbigiisa adigu gelin maysid oo waafajin maysid inuu hanuuno innaka adigu laa tahdii ma hanuunin doontid man qof ma hanuunin doontid axbabta aad jeclaatay macnaha inuu hanuuno walaakina allaha ha yeeshee alleh ayaa yahdii hanuuniya man yashaau kuu doono wa huwa alleh aclamu isaga ayaa ku cilmi badan bilmuhtadiin kuwa hanuunayna ilaahay isaga ayaa ogsoon oo yaqaana weeye aayaadkani waxay ku soo degeen rasuulka adeerkii abutaalib ee markii uu sakaraadka ahaa abutaalibna deecaado waxa uu ahayd rasuulka ayuu difaaci jiray qabyaalad ahaan una hirin jiray safka rasuulka ayaanu taagnaa laakiin jeclaantaasi mid dabiiciya bay ahayd oo aan ahayn sharci maxaba sharciya may ahayne marxaba abiiciya eh, markaa waxaa dhacday markay geeridu ku timi ayaa rasuulku wuxuu u yimi iyadoo hadaaji ah ibnu hishaam iyo cabdillaahi ibni umaya ibnu lmugiira ay la joogaan markaasaa rasuulku yidhi yaa cami qul laa ilaaha ila allah waxaa tidhaahdaa kelmadan oo aan kuugu doori doono iyada ilaahay agtiisa abujahl iyo cabdillaahi ibn ubay eh, ibnu ubay ayaa waxay ku yidhaahdeen yaa abaa taalib atargabu can millati cabdilmutalib waryaa eemaadigu xaaladan marayo daadan taagan ayaad waxaad nici doontaa diintii cabdilmutalib rasuulkuna wuu ku celceliyey iyaguna way ku celceliyeen ilaa markii ugu dambaysay uu yidhi huwa calaa millati cabdilmutalib wahada an yaquula laa ilaaha ila allah markaa uu diiday inuu maaragta shahaada la yimaado isaguna amikan diinta cabdimudalib buu iska haystaa buu yihi maanaa tajarud intuu sameeyey huwa calaa millati cabdilmudalib arkaysa markaa sidaasuu ku gorgolay mu og tahay ma islaamin wahuwa ahlunaarka ninka ugu maaragtay naarta fududna wuu yahay wahuwa alle aclamu kii ku cilmi badan weeye bilmuhtadiin wa waxay yidhaahdeen kuwa mushrikiinta ahaa ee reer maka in nattabic haddaanu ku raacno nebi in nattabic haddaanu raacno alhudaa hanuunka haddaanu raacno macaka macnaa haddii hanuunkan aad wadoon ee macaka ah haddii aanu raacno nutakabaf waa nala guran waa nala dhufan doonaa min ardina arlada yada ayaana laga guran doonaa kabfiga waxa la yidhaha la dhuftay oo kale nutakabaf waxaa nalaga dhufan doonaa min ardina macnaa annagaa nala guran doonaayo waanu nala baabiin doonaa weeye oo carabtan hareeraha naga xigta ayaana baabiin doonta allah wuxuuli subxaana watacaala sidaa markay leeyihiin awalam numajin miyaanaan u sugin amba aanaan iyaga siinin lahum ayaga miyaanaan ku sugin xarama xaram miyaanaan awood ugu siin xaramkaasoo aamina ah xaramkaasoo yujudaa loo soo jiido ama loo soo waarido ilaahay xaggiisa yujbaa la sheeno ilaahay xaggiisa la sheeno samaraatu kulli shay shay kasta midhihiisa la keeno oo garan karayaa qofkii arkay uu arkay maaragtay siay midhahaasi ku yihiin risqa xaalu yahay mid lagu arsaaqayo amba xaala kownina raasiqiin xaalaad nahay kii arsaaqaya ayaa loo soo jiidaa risqigaasoo min ladunna min ladunna annaga agtayada ka yimi ay min cindina walaakina ha yeeshee agsarahum badankoodu laa yaclamuun kuwo wax ogsoon maaha oo macnaa xaqiiqada ma ogsoonabaa ilaahay leeyahay sidaa daraaddeed bay hadalkaa xun loogu hadleen wakan badanayo badana ahlakna kanka likhabariya weeye cibaaraduna waa litakfiir wakan badanayo badana ahlaknaa intaanu halaagnay min qarya qoro intaanu halaagna wakan in badan oo badan ayaa ahlaknaa ey wa ahlaknaa waxaanu halaagnay kam ay kafiira wax badan oo badan baanu halaagnay oo min qarya ah samiin qaryadaasoo badira ku kibirtay oo ku qooqday maciishatahaa ay fii maciishatihaa waxaa lagu nasiyey oo binafsi lkhaafid fii maciishatihaa ku qooqday ama ficilka badira ayaa mac qaryadaasoo badira maashaysaa maciishatahaa khasaaraysay wa tilka taasi masaakinuhum guryahoodii weeye ta aad arkaysaan oo adduunkaanu aragnay guryahoodii fasirkataasi masaakinuhum guryahoodii weeye lam tuskan xaal aan la degin guryahaasi min bacdihim ayaga dabadood ilaa qaliila an yar mooyaan aba lam tuskan lama degin oo qabar labaad kala lam tuskan lama degin min guryaha min bacdihim ayaga dabadood ilaa qaliila an yar mooyaan wa kunnaa waxaanu ahaanay baa alla leeyahay yidhi subxaana watacaala naxnu annagu alwaarisiin kuwii dhaxlay ee haray annagaa siaanu doonno ugu salinay baa ilaaha yidhi subxaana wamaa kaana ma ahaanin nebi muxammadow rabbuka rabbigaagu ma ahaanin muhlika alquraa magaalooyinkii halaaga rabbi ma ahaanin wamaa kaana ma ahaanin rabbuka rabbigaagu ma ahaanin muhlika alquraa magaalooyinkii haraaga xataa yabcatha ilaa uu ka soo saaro fii ummihaa magaalooyinkaa caasimadooda fii ummihaa ay fii akbarihaa ta ugu weyn ilaa uu ka soo saaro amba u diro rasuulaa uu ka soo saaro rasuulkaasoo yatluu ku akriya calayhim kuwa degan magaalooyinka ah aayaatinaa aayaadkayaga ku akriya wamaa kunnaa maanaan ahaanin ayaa alla yidhi subxaanahu watacaala muhliki lquraa magaalooyinka kuwii halaaga muhlika marka waa mufrad weeye muhliki waa jamc weeye nuunkaa la xadfaye lilidaafa wamaa kunnaa maanaan ahaanin muhliki lquraa magaalooyinka kuwii halaaga maanaan ahaanin ba la yidhi dadka degan ma rogno ilaa walxaal un baanu rognaa ahluhaa ehelkeedu daalimuun ay yihiin ilaa walxaal ahluhaa daalimuun xaal ay ehelkeedu daalimiin yihiin mooyaane ma rogno ilaa walxaalun baanu baabiinaa ahluhaa ehelkeedu daalimuuna kuwa dulmi falay ay yihiin wamaa uutiitum waxaa laydin siiyey maadaasi waa mafcuul muqadama weeye wamaa uutiitum waxaa laydin siiyey maaragtay oo min shayin ah waxaa la adduunyadan laydinku siiyey ee aada ku heshaan macnaha ilaahay wuxuu ka digayaa inaan adduunyadani aakhirada inay lowsiinin oo adduunyada uu qofku aan u anqaltaagin aakhiradana maaragtay oo aanu xasuusan waayin wamaa uutiitum waxaa la idin siiyey oo min shayin ah wax kastoo laydin siiyo adduunyada laydinku siiyey huwa shaygaasi mataacu lxayaati wa huwa kaasi mataacu lxayaati addunya maana nolosha raaxadeeda weeye mataacu lxayaa nolosha raaxadeeda weeye addunyaa liidata wa ziinatuhaa adduunyada quruxdeeda weeye adduunyada quruxdeeda weeye wamaa midka mubtada ka dhigsan dambe wamaa midka cinda allahi alla agtiisa ku sugan ee abaalmarinta ah ayaa khayr taas ayaa ka khayr badan kan adduunyada yaalla wa abqaa isaga ayaana ka baaqinimo badan afalaa tacqiluun miyaydaan caqli lahayn markaad isku bedelaysaan mid ilaahay agtiisa yaalla oo baaqi ah oo jiri doona iyo waxaan adduunyada iska yaalla ee baabi'i doona macnaa qof caqli leh laba qoshay uu isku bedeshaba maaha waa nacabnimo ayay tahay ma arkaysaa la shay markiiba iska baaba'aya iyo shay asala isku doorashadiisa oo kii wanaagsanaaye hadhayay weliba aad ka tagto rabbi wuxuu idhi subxaanahu watacaala afaman mid wacadnaa aanu u ballan qaadnay amba aanu u yaboohnay hub isaga wacdaa ballanqaad ballanqaadkaasi oo xasanaa wanaagsan oo fa huwa isagu qofku laaqiihi wacdigaasii la kulmi doonaa oo fa huwa qofki qofku laaqiihi damiirku wacdigu noqonayaae kii la kulmi doonaa aan ballanqaadkaan u ballanqaadnay qofkaasi kaman mid miyuu la mid yahay kaman mid miyuu la mid yahay miyuu la mid yahay matacnaa aanu u raaxaynay hu isaga mataaca alxayaati nolosha raaxaynteeda master ka dhig mataaca alxayaati nolosha raaxaynteeda aanu u raaxaynay addunyaa liidata kaa miyuu la mid yahay uma dabadeedna cawaxafu cabdi uma haddana huwa isagu kan aanu adduunyada u raaxaynay uma ay bacda tanfiic raaxaynta dabadeed huwa isagu yowma alqiyaamati ay fii yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha dhexdeedana min almuxdariin kuwa xaadiri doona min almuxdariin kuwa naafta la keeni doona ah kaamiyuu la mid yahay oo uma dabadeed huwa isagu yowma alqiyaamati ay fii yowmi alqiyaama min almuxdariin kuwa naarta la keeni doono ka mid ah labadaa qof miyay siman yihiin maye ma sima weeye wadkur xus nebiga oo u sheeg yowma maalin yunaadiihim ilaahay dadka u yeedhi doono yunaadii uu dhawaaqi doono him kuwan alla qayrkii caabuday oo fayaquulu haddii odhan doono ayna maye waa khabar muqada ayna maye shurakaa'iya kuwii aniga wax ila lahaa maye waa binaa'an calaa zacmihim wadood waa sida iyagu ku doodi jireen ilan ilaahyo kaloo la caabudo oo ilaahay cibaado leedaa jira iyo dadka qaarkood ay leeyihin xataa haddaanay lahayn sida danbay u caabudayaan markaasaa ilaahay si khalqiga hortiisa ugu fadaaxadeeyo tusana waxay caabudi jireen inaan ayna maye shurakaa'iya kuwii aniga waxila lahaa maye war maya shurakadaydii aladiina shurakadii kuntum aad ahaydeen idinku mushrikiinow adduunyada markaad joogteen tazcumuuna kuwii ku andacooda anahum aaliha labada mafcuul buu ficilkani qaataa anahum shurakaai kun aladiina shurakadii kuntum aad ahaydeen tazcumuuna kuwii ku andacooda anahum aaliha kuwani inay ilaahya yihiin waa kuwii maya ma jiraan weeye waa wadalluu canhum qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen ay ku jawaabeen xaqa uu ku dhabooday calayhim ayaga korkooda kuwu ku sugnaaday alqawlu ballanqaadkii radi waalmarada wducaatu ila alkufri intaasoo idin duumaayo dhammaan kuwaasoo dhan weeye xaqa uu ku dhabooday calayhim ayaga alqawl ballanqaadkii radi cadaabka u ballanqaaday waxay yidhaahdeen waa kuwii madaxda camalka kuwa hadlaya rabbana rabbigayow haaulaa'i kuwaasi waa kuway duursadeen bay tilmaamayaan haaulaa'i kuwaasi kabsishe haddaba haaulaa'i kuwaasi aladiina kuwaasoo agawaynaa aanu luminay agawaynaahm labaka halkaari agawaynaahm annaga ayaa luminay markaasay lumeen agwaynaahum waanu luminay kamaa hawaynaa sidaanu u lunnay oo kale waa ducaat ila alkufri waa shaaruca maaragtay haaulaa'i kuwaasi aladiina kafika khabara ka dhigin aladiina kuwaasoo awaynaa aanu luminay aghwaynaahum amba haaulaa'i kuwaasi aladiina kuwa weeye aghwaynaahum caydkii aan luminay aghwaynaahum annagaan luminay markaasay lumeen kamaa rawaynaa sidaanu u lunnay oo kale tabaracnaa waanu ka beri noqonnay ilayka adiga ayaanu kaaga beri noqonnay adiga ayaanu xaggaaga u ciirsanay weeye tabaracnaa ilayka adiga ayaanu kaaga beri noqonnayo nimankaasi iminka shaqanaguma leh maa kaanuu may ahayn maa kaanuu may ahaanin iyaana mafcuulkaa damiir fasli noqday ficilkuna wuxuu u tallaabaya waa in la taqdiimiyo waxbaha qadari karoo faylada qadaro inkastoo taqdiirku ceeb cinda nuxaas aanu ku ahayn maa kaanuu may ahaanin iyaana yacbuduun kuwii annagana caabuda annaga namay caabudi jirin ilaahay ow shaqadaada ka qabsa bay yidhaahdeen korahay ka qaadeen waqiila waxaa lagu yidhi markaa udcuu u yeela mushrikiina war kuwii alla qaybkii caabudi jiray maya udcuu u yeela shurakaakum bal kuwaad caabudi jirteen u yeela fadacawhum way u yeedheen hebelow awowgaa baad u yeedhay awowgaa lagu haddaad maaragtay inkaar qabtay oo ilaah kheyrkii baryi jirtay m fadacawhum way u yeedheen falam yastajiibuu umay jawaabin lahum ayaga falam yastajiibuu may maqan lahum ayaga umay jawaabin waraw waxay arkeen alcadaaba cadaabkii bay arkeen cadaabna indhaha ayay saareen allah wuxuu leeyahay subxaanau watacaala low anahum ayagu kaanuu hadday ahaan lahaayeen low anahum ayagu kaanuu ay low kaanuu low anahum ayagu kaanuu hadday ahaan lahaayeen adduunyadii yahtaduuna kuwii hanuuna cadaabkan maanta may galeen jawaabta qadar cadaabkan may galeene wa ay badbaadi lahaayeen wadkur xus yawma maalin xus yunaadiihim haddana alla u yeedhi doono taasi xuquuqdiisii waa la weydiiyey wuu taanbeeyey maxkamada ilaahay bay hor taagan yihin markaasaa ilaahay xaqiisii weydiistay ayna shurakaaiya ilan ilaahay xaqu kugu leeyahay wa an tacbuda walaa tushrika bihi shaya markuu ilaahay xaqiisii weydiistay waxa ilaahay keyrkii caabudeen ay waxba u tari waayeen ayaa ilaahay haddana wuxuu weydiinayaa xaqii rususha wadkur xusn yowma maalin yunaadiihim alla u yeedhi doono yunaadii faacilku allah weeye aayaduna waa min aayaati sifaat ficliya waa kalaam ilaahay uu hadlaya subxaana watacaala mataa shaaa wa kayfa shaa yunaadiihim alla u yeedhi doono oo fayaquul rabbi uu ku odhan doono maada bimaada maxay baad ajabtum ugu jawaabteen almursaliin rasuuladii maxaad ugu jawaabteen maada ay bimaada maxay baad cajabtum ugu jawaabteen almursaliin rususha alle markay diintii idiin sheegeen oo rabbi keliya in la caabudo ay idiin caddeeyeen jawaabta aada bixiseen maxay ahayd markaa su-aasha hore waa su'aalu can itawxiid kan dambana waxaa la yidhaahdaa waa asu'aalu can isbaati nubuwaat ayaa la yidhaahdaa maxaad ugu jawaabteen maxaad ahaan jirteen waxaa kadaa laguma weydiin hadda qabrigana waa lagu weydiinayaayo ogow markaad qabriga gasho lagu dhigo ilka yus'alu lcabdu fii qabri man rabbuk waman nabiyuk wamaa diinuk qofka muuminkii dee wuxuu tiri doonaa an laa ilaaha ila allah waana muxamada cabduhu warasuulah waama alkafiru fayaqulu ha ah laa adri walihada laa jawaab lahu ywma alqiyaamati gayra sukut shib ah, soo qabrigii kuma odhan haah nothing ah. wax loo hayaa ma jirto aakhirana halkaana majtama buu helaya laa facamiyad ilahay baa sale facamiyad waxaad ka madoobaaday oo ka qarsoomay calayhim ayaga waxaad ka madoobaaday alanbaau warki yawmaidin maalinta facamiyat calayhim alanbaau wararkii ayaa ka qarsoomay yawmaidin maalinta oo fahum ayagu laa yatasa'aluun waxba xaaladda isweydiin maayaan laa yatasa'aluuna bilansaab faama man qofka faamaa man qofkaysaw taaba toobadkeena alla u soo noqda xumaan iyo gaalnimo ka yimaada wa aamana alla rumeeya wa camila sameeya camalan sameeya saalixan wanaagsan facasaa waxaa xaqiiqo ah amba facasaa an yakuun waxa uu mudaya qofkaasi inuu ahaado min almuflixiin kuwa liibaanaymaysa mid ah warabbuka rabbigaagu nebi muxammedow yaxluqu wuxuu abuuraa maa yashaa wuxuu doono wayakhtaar waanu doortaa ilaahay subxaanahu watacaala doonista isaga ayaa iskale maa kaana uma ahaanin lahum ayaga dadka alkhiyara doorasha umay ahaanin baa ilaahay leeyahy arrimaha oo dhan ilaahay gacantiisa ayay ku jiraan marka wanasl calaa asix qawlayni maa kana lahum alkhiyara oo masalan ilaahay wuxuu u doora mooyaane subxaanahu watacaala wax kale inay doortaan ma aha oo maa kana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara min amrihi ama ilaahay baa doonista iskale subxaanahu watacaala doorasha khiyaarna uma ahanin subxaana allah macnaha aabayna utusi mayso qofku inuu majbuur yahay ama musayar uu yahay oo ikhtiyaar aanu lahayn xagga qadarka marka laga hadlayo qasban yahay qofku ma qasbana ikhtiyaarkiisaanu ku samaynay laakiin waxaanu ilaahay doonin ma samayn karo wey subxaan allahi alla ayaa ka hufan xumaano idin watacaala rabi ayaa ka kor noqday camaa yushrikuun waxay alle ugu sharig yeelayaan warabuka rabbigaagu nebi muxammadow yaclamu waa ogsoon yahay maa tukinu waxay qarinayso suduuruhum laabaha dadku suduuruhum laabaha dadku waxay qarinayaan ilaaha ogsoon weeye iyo maa yuclinuna waxay muujinayaan wa huwa alle allahu alla laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro oo kii joogaba ma aha ilaa huwa isaga mooyaane lahu alla alxamdu ammaan buu ku leeyahay fi lulaa adduunyada iyo walaakhira aakhiraba walahu alle alxukmu xukunka isaga ayaa iskale wa ilayhi ila allah alla xaggiisa ayuunbaa turjacuun la idiin celin doonaa rabbi baa iskale kul waxaad tidhaahdaa nebigow ara'aytum bal iga warama ee akbiruunii bal iiga warrama in jacala allahu alle haddii uu ka dhigo calaykum korkiinna alle hadduu ka yeelo alleyla habeenka sarmada mid xihiir ah joogto hadduu ilaahay ka dhigo habeenka ilaa yawmi alqiyaama ilaa qiyaamuhu uu ka dhacayo man waa kuma ilaahun ilaah waa jire ilaahaasoo hayru llahi alla kayrkii ah ilaahaasoo ya'tiikum idin keeni doona bidiyaa'in iftiin afalaa tasmacuun sideeda wax maqlay haddii berri waaguba beryi waayo yaa qoraxdii soo saari doona ba adigu sheeg man ilaah qaaqul waxaad tidhaahdaa ara'aytum bal iga warama in jacala allahu alla haddii uu ka yeelo calaykum korkiina alle annayla habeenka haddii ka dhigo ilaa ywmi qiyaama qiyaam joogto haddaad doonto le ilaa ywmi qiyaama man waa kuma taxadi wey an arbay gadheen ilaahun ilaah waakee ilaahaasoo hayr llahi alla kayrkii ah ilaahaasoo yatiikum idin keeni doona bidilaa'in iftiin qorax halkumaasoo saaray afalaa tasmacuun miyaydaan wax maqlayn baa ilaaha leeyi subxaana wataala kul waxaad tidhaahda araaytum waayo inta badan afalaa tasmacuuna waxaa loo isticmaalaya habeenkii maqalka iyo aragga waxaa xoog badan maqalka warqadaad dhegeysanaysa waxyaabaad maqlaysa saasoo kale waxaan idaakin baad maqalka taaginki kul waxaad tidhaahda araaytum bariga waran in jacala allahu alle haddii uu ka yeelo calaykum korkiina annahaara maalinta darmadaa joogto ilaa ywm alqiyaama inta laga gaarayo man waa jee ilaahun ilaah ilaahaasoo kayrullahi ah ilaahaasoo yaatiikum idin keeni doona bilaylin habeen taskunuuna aad xasishaan fiihi afalaa tubsiruun soo maalintiina anaa ka wax cod baad bilaaminaysaa aad maqlaanu afalaa tubsiruun miyayna waxaa siinin wa min raxmatihi haddaba haddaad u haysato qoraxdu inay iska dhacday waaguna iskaga kala baryayo u haysan waa raxmad ilaahay buu kugu baryaya raxmad ilaahayna habeenka ayaa kuugu imanaya wa min raxmatihi ninkani waa tacliiliya wa min raxmatihi ay raxmada wa min raxmatihi raxmadiisa daraaddeed ay wa min ajli raxmatihi aw wa bisababi raxmatihi alle raxmadiisa daraaddeed ayuu jacala yeelay lakum idinka idin lakum ay liajlikum idinka daraadii rabbi idinku yeelay allayla habeenka iyo wanahaara maalin atihi rahmadiisa daraaddeed ayaa jacala aan idinku ilaalay lakum idinka alleyla habeenka rabbi idinku yeelay amba wa ayaa jacala khalaqa u abuuray lakum idinka daraaddiid uu idinku abuuray alleyla habeenka iyo wanahaar litaskunuu si aada ugu xasishaan fiihi markaa leylka u celi litaskunuu si aada ugu xasishaan fi leyli habeenka dhexdiisa si aad ugu xafishaan iyo walitabtaquu si aad u doonataan fi nahaari qadar fi nahaari maalinta aad u raadsataan min fadlih ilaahay fadligiisa wax ka mid ah iyo walacallakum tashkuruun walikay tashkuruun iyo ilaahay subxaanahu watacaala si aad ugu mahadnaqdaan ood ugu cibaadaysataan habeenka iyo maalinta dhexdooda waayo qofka habeenkii cibaadadu ay ka tagtaa maalintiibuu daba qabanayaa qofkay maalintii ka fadhiyna habeenkiibu daba qabanayaa ma og tahay wadir u sheeg nebi waa nidaagii labaad weeye yowma maalin yunaadiihim alla u yeedhi doono wuxuu ilaahay la hadlayaa kuwa alla khayrkii caabuday baa rabbi uga yeedhi qiyaamaha oo fayaquul alla uu odhan doono ayna maye shurakaa shurakaa'iya war maya kuwii aniga waxilalaha waa sidaad sheegi jirteene aladiina shurakadii kuntum aad ahaydeen tascumuun kuwii waasa amba ku andacoodayna ilaahay idin yihiin oo cibaadaha xaqu leeyihiin allah wuxuu leeyahy wanazacnaa waxaanu ka soo saaray iibid marka laga soo halfiiday wanazacnaa waxaanu ka soo saaray min kulli umma ummad walba xaggeeda waxaanu ka soo saaray shahiida ay shaahida maca waa rasuulkeedii wey ayaanu ka soo saarnay faqulnaa waxaanu nidhi haatuu keena macnaa waana odhan doonaa ilaa imaan odhan qiyaamahay dhacayaane walixaqiiqati maarag xaqiiq ahaan ayay u dhacaysaa arrintani markaasaa ilaahay subxaana watacaala ka cabirayaa ficilka maadiga haatuu keena burhaanakum war bal keena daliilkiina keena aad ilaahay qayrkii aad ugu caabudi jireen ama aragtayena daliilkeena facalimuu waxay ogaadeen ana alxaqa xaqu lilah alla inuu u sugnaaday oo rabbi ka cibaadada keligii leh inuu yahay waballa wuu ka rumay ay haada ayaa la yidhahdaa haada wuu ka qarsoomay canhum ayaga xaggooda maa kii ayaa ka lumay kaanuu ay ahaayeen yaftaruunahu qadarcayta yaftaruuna kuwii been abuura ah. beentay samayn jireen bay waayeen oo dahabuu falam yanfacuuhum war kuwaasi wax iska jifray iyo kuwa la duursaday oo alla qayrkii caabuday bay ahaayeen inta badan markaa suuradda waxaynu ku soo maray nin baawar haystay awood iyo maal labadaba oo xaqdiid ah macnaa ninku markuu awood haysto oo xaqdiidka uu yahay dee waxaa masal ugu taagan maaragtay fircawn kanna waa miduu ku kibra isaguna maalkiisii wey awood kala maayo laakiin waa nin maalqabeen ah kibir badan laakiin maaragtay nifaaqiisuna iska badan yahay waa maaragtay dhintay wey waa fircawn waa qaaruun wey maarkaysa allah wuxuuri subxaanau watacaala markaa amaalka lagu kidrin weeye ina qaaruna qaarun kaana wuxuu ahaa min qawmi muusa muuse qoomkiisa ayuu ka mid ahaa baa ilaahay subxaana watacaala culimada qaar baa leelmaadeer bay ahaayeen wallahu aclame kaana wuxuu ahaa min qawmi muusa muuse qoomkiisa ayuu ka mid ahaa fabawaa wuu ku kibray aba wuu ku adyadooday calayhim ayaga korkooda manaa ku qardarooday fabaa wuu qooqay calayhim korkooda ku qooqay alkibray buu arkisa waataynaa waxaanu siinay hu isaga min alkunuusi xagga kayska amba maalka waxaanu ka siinay maa waxbaanu siinay maa xoolo ayaanu siinay ina mafaatixahu maalkaa furayaashiisu ina mafaatixahu damiirku wuxuu noqonayaa maaga ina mafaatixahu maalkaa furayaashiisu latanuu ay cuslayso bilcusba koox ay cuslaynayso kooxdaasoo ulilquwa awoodu saaxiiba rag xoog waaweyn oo awood lihi xamaaliinta ugu darani aanay qaadi karin furayaasha lagu furayo khasnadaheeda maxaad u malaynaysa waa furayaashii iska daaba maaragtay khasnadihii waatayna waxaanu siinay u isaga min alkuruus xagga kelsiga iyo maalka waxaanu ka siinay ma waxbaanu siinay ina mafaatixahu kaa furayaashiisu latanuu'u ay cusrayso bilcusba koox ulilquwa awood leh xamaaliin ah id waagii balxus fa'aala wuu yidhi amba iscilligiiba ku gardarooday qaala ay ku yidhaahdeen ay qaaruuna qaaruun ay ku yidhaahdeen qawmuhu qoladiisi laa tafrax waa ha kibrin farxa waxaa loo jeedaa maanta kibr laa tafrax ha kibrin oo maalkan iyaanu noqon mid jarjaarka ku weydhaariya ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa kibree waa iska daaniyo hawqooqan iyo kibirkan iyo faraxan iska oo wabtaqi ku doono ku raadi wabtaqi ku raadso fii maalkii ku goono aataaka allaahu alla uu ku siiyey addaara daarta ku raadso alaakhirata dambe war maalkan ilaahay ku siiye ku kasbo inaad aakhira ugu shaqaysato wy oobtobay ku raadso fii maalkii aataaka allaahu alla ku siiyey addaara ku doono alaakhirata dambe walaa tansa hanay loobin nasiibaka qaybtaadana hay loobin min addunya adduunyadaas u leedahay oo dee iyadana nolol wanaagsan kaga noolow mima anwaaca allahu fiiha min almanaakili waalmashaarib waalmalaabis waalmasaakin waalmanaajix adduunyada qadarkaas ku leedayna ka qaado oo lama doonayo dee qofka muslimka ah ee adduunyada inuu yidhaahdo waxan waxaan ka qabsanayaa ma jiro idigu waa meeshiisa waa fiican ya way haboon tahay laakiin inta mubaaxa ah ee ku wanaagsan waanaad ka qabsato wey walaa tansa hana inloobin ha ka tegin nasiibaka qaybtaada min addunya waaxsin u samafalba yidhaahde khalqiga oo u wanaagsan oo cibaadada ilaahay alla caabud kamaa axsana allah alla siduu ugu samafalay ilayka adigaba waa u naseexayen waaxsinu samafal kamaa axsana allahu ilayk sida alle kuugu samafalay adigaba walaa tabcud aadan fafaafinin oo hadoonin alfasaada fasaad ha ku faafinin fi lardi arlada fasaad ha ku doonin anada fasahaadin ina allaha alla laa yuxibu ma jecla almufsidiin kuwa arladiisa fasahaadiya alla ma jeclaayo waxiiha u iska daabay yidhaahdeen kibirkan iyo isla weynidan iska da qaala markaa wuxuu yidhi inamaa inkanaba maahee uutiitu waxaa laygu siiyey hubkan lay siiyey calaa cilmin cilmi baa laygu siiyey cindi aniga agtayda ku sugan oo waxanda anigaa shaqaystay ana laa astaqdiru ilaa maa taquuluun laba tafsiir baa la saara inamaa ummad waxa weeye inamaa uutiituhu waxa laygu siiyey calaa cilmin ogaal cindi aniga agtayda ku sugan oo ilaahay baa iyo qof wanaagsan inaan ahay ilaahay baa ii qadaray buu leeyahay ama maaha cilmi aan leeyahay baa laygu siiyey calaa cilmin min allah amba calaa cilmin cindi labada macnayooba culimadu way ku fasireen aqoon ilaahay leeyahay buu i siiyey maalkan ilaahay wuxuu leeha walam yaclam miyaana ogsoonay ana allaha alla qad ahlaka inuu halaagay min qablihi isaga hoose awalam yaclam miyaana ogey markuu sidaa leeyahay uu leeyahay waxaaniga aqoon iyo cilmi uleh ku helay ana allaha ilaahay qad ahlaka inuu halaagay min qablihi isaga horsi inuu halaagay min alquruuni xagga ummadaha inuu ka halaagay iyo jidaalka aga ka dhig min alquruun ummadaha xaggooda inuu ka halaagay man waa kanka la halaagay man mid ilaahay inuu halaagay kuwa isaguba ashaddu ka daran oo ka adag minhu qaaruun xaggiisa quwa xagga awoodda midka awood badan ilaahay inuu hore u halaagay miyaad ogsoonayn halakaynu halaagay min qablihi isaga wasi min alquruuni xagga ummadaha man mid ilaahay inuu halaagay huwa isagu mubtada kamid ashaddu ka adag minhu qaaruunka huwa cadaawada waa dharu kala badan jamcacada mala miyaan saas sunay mawqif la yaaba ilahay walaa yus'alu la weydiin maayo can dunuubihim dembiyadooda lama su-aali doono si looga ogaado almujrimuun kuwa muslimiinta bimacnaa dembigooda loo weydiin maayo si ay bal wax u sheeg sheegaan ilaahay waa ogsoon yahay qof waliba dembigu sameeyey ma macnaha culamada qaarkood waxay leeyihin su-aal isticdaa ah, iyagoo la doonaya inay raaligelin bixiyaan looran maayo war maxaa samayseen kadibna markay ka cudur daartaan loo dhaafi maayo macnaa lama weydiinayo waa la og yahay wey waa la ogyahay bay noqonaysaa markaa ninkii fircawn iska jibirsan yahay fakharaja waxa uu ku soo baxay meel buu galay maalin maalmaha kamidu dee suuquu soo daabagaya dadku joogeen fakharaja wuxuu uu soo baxay calaa qawmihi qoladiisii buu ku soo baxay fii ziinatihi xaala kawnihi mutasayira xaalu yahay kii fii ziinatihi quruxdiisa isagoo ku sugan ayuu soo baxay wuu soo labistay moogta qaala malkaasuu dhex dhaabay waxaa maaragtay xayeeshiis buu bilaabayba iyo istufid markaa markaa dadkii laba ayay uqaybsameen qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yuriiduuna doonaya alxayaata nolosha doonayay addunya liidata yaa layta lana alla guul yada nasiib darrada yada ee lanaa annaga noo ahaato mila maa kii oo kale laytada ku camal fashay yaa layta qoomamada yada iska jacel lanaa noo ahaato mila maa kii oo kale uutiya la siiyey qaaruun qaaruunkaa la siiyey oo kale inahu qaaruun duu xadin nasiib mid saaxiiba weye maduu xadin nasiib mid leh weeye nasiibkaasoo cadiim weyn allah ninku nasiib weynaa yidhaahdeen wa aladiina kuwina waxay yidhaahdeen utuu la siiyey alcilma la siiyey waxay yidhaahdeen waylakum alla guuldaradiinee guuldara idinku dhalaya sawaabu allahi ilaahay abaalmarintiisa ayaa khayrun ayaa khayrun u khayr badan niman mid u khayr badan aamana ah, rumeeye oo camila falay saalixa amal wanaagsan walaa yurafa lama siiyo haa camalada wanaagsan amba sawaabka alle walaa yurafa lama siiyo haa kelmadan wanaagsan ee ah ilaahay abaalmarintiisa khayr badan ila asaabiruun kuwa sabra mooyaane cid markaa yulafa ha ahaadan culimada qaarkood waxay idhaahdeen saabiriinta u noqonaysaayo waa sida ibnu jariir asabri uu ku fasiray raximahu llahu tacaala ma arkaysa marka waxaad moodaa hada maqduuca ka hore culimada qaarkood sawaabka way ku fasiri karayaano iga fogo wey oo waxay yidhaahdaan walaa yuraqaa lama siin doono haa jannada oo jannada xagee lagu soo sheegay waa sawaabu llahi baa lowi walaa yulaqaa lama siin doonaha jannada ila asaabiruun maxaa dhacay marka fakasafnaa waxaanu la goynay bihi ay biqaaruuna qaaruun waxaanu la jaray iyo wa iyo gurigiisiiba alarda dhulka ayaanu la goynay wa huwa yatajaljalu fi lardi ilaa ywmi alqiyaama isagiyo gurigii baa sii wada socda ilaa imkada ilaahay baa siduu doono u wadayo bu ogti qofka hogsoo geliye ogdigu gobkusi ayaama ogti famaa kaana markaa ma aha umay ahaanin oo fircawnkii sida ahaa famaa kaana isaga umay ahaanin lahu ay liqaaruuna umay ahaanin min fica ay ficatun ismigiina kaanada kale fica kooday umay ahaanin yansuruuna u hiiriya hu qaaruun min duuni illaahi ilaahay sokodi wamaa kaana isna ma ahaanin min almuntasiriina kii gargaarkana ee waysaa maalkii faraha badnaan ma jiro dan maalinka qorayaash la maqan lama arag la meeluu ku dhintay markaa maxaa dhacay marka raggii meeshiisa jaalaa maanta si kale ayay taagan yihiinoo waa caadada bini aadamka wa asbaxa waxay ahaadeen aladiina kuwii tamanaw jeclaa amba tamanaw doonayey makaanahu martabadiisa halkiisa oo kale kuwii doonaayey bilamsi shalay waxay ahaadeen yaquuluuna kuwii yidhaahdaa waykaana allaha way kaana allaha way iyo ana allaha iyo wayka allaha wayka ana allaha iyo ee tafaasiir dhowra ah ayuu lafdigana yeeshaa tafsiirka hore waxaynu odhanaynaa yaquuluuna kuwa yidhaahda ayay ahaadeen wayka waa yaabe way degtaa markaa way waa yaabe kalafash way waa yaabe kaana allaha markaa kaalku waa litacliim kaana allaha ilen liana allaha alle yabsudu wuu fidiyaa way waa maxaa la yaabanahay kaana allaha lina allaha alle yabsudu inuu fidiyo arrisqa risiqa inuu u fidiyo liman yashaau kuu doonoo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a ama waxaa tidhaahdaa way kaana allaha ay wayka guuldarrayse wayka ay iclam ogowdhay wayka ay iclam ogow qof yahow ana allaha alle yabsudu inuu fidiyo arisqa risqiga inuu u fidiyo liman yashaau kuu doono inuu u fidiyo ogow tafsiir kale wuxuu odhanayaa waylaka weeye waylaka hoogaage iclam ogow ana allaha yabsud risqa amba wayka ana ay alam tara miyaanan ogsoonayn ana allaha alle yabsudu inuu fidiyo arisqa amba waxaad tidhaahdaa way waxaan u malaynayaa amba taca eh kaana ay adunnu waxaan u malaynayaa wa axtasibu waxaan filayaa ana allaha alle yabsudu inuu fidiyo arrisqa liman yashaa min cibaadihi wayaqdiruu ku xiidhiyo lowlaa haddaanay ahaanin an manna allahu ilaahay inuu u nixmeeyey calaynaa korkayaga lakasafa bina annaga wuxuu nala jari lahaa dhulka way kaanahu intii hore tafsiir baa ku jirta way kaanahu laa yuflixu ma liibaanaan alkaafiruun silka taasi waa ficilba macnaha uqajaciye baserida dabari wuxuu ku tegay qowl qataada alam tara ana allaha waykaanahu waykanahu ay alam tara miyaad ogsoonayn anama dalabawashanay laa yuslixu lkaafiruun intii tafsiru horena way ku jirtaa arigu raajica silka taasi saa la soo sheegay addaaru daar weeye silka taasi dheh addaaru daarta ah alaakhiratu ee dambe daarta alaakhiratu dambe najcalu waxaan u yeelaynaa haddaarta liladiina kuwa laa yuriiduuna aan doonaynin culuwa iska istasaraysiin iyo kibir fi lardi arlada aan ku doonaynin wax mutakabirka o dhan shaqo kumale iyo walaa fasaada waalcaaqibatu ciribka dambana lilmuttaqiin kuwa muntaqiinta ah ee ilaahay ka baqa ayaa iskale kibirka iyo tacadumku aad iyo aad buu khatar badan yahay qofka muslimka ahi waa inuu iska ilaaliyo laakiin rasuulku salawaatu llaahi wasalaamu alayhi yidhi inahu uxiya ilaya an tawaadacu waxaa la ii waxyooday inaad isu dabacdaan oo kuwa isu jilicsan aad noqotaan xataa laa yafqaraba axadun calaa axad ilaahay axadba axad u taagi waayo walaa yabqa axadun calaa axad waama idaa axaba markaa rasuulku saasula salawaatu llahi wasalaamu calayh laakiin qofku haddii uu isqurcintooda tajamul oo maryadiisa iyo jirkiisaba uu hagaajisto wax dhibaato ah oo ku jirtaa ma jiro weeye rabbi waxa uu yihi subxaana watacaala man jaa qofka la yimaada bilxasan wanaag uun falahu wuxuu leeyahay khayru wax ka qayr badan minhaa xasanadaasoo abaalmarin alla ayuu helayaa amba xasano qofka la yimaada falahu khayrun buu leeyahay minhaa bisababiha haddii laa ilaha ila alla lagu fasiro ma jira ay minha ay liajliha laa ilaha illa darteed buu ku leeyahay abau anshaa la yimaada bilxasanati la yimaada falahu wuxuu leeyahay khayrun buu leeyahay afcalu tafsirku laysa calaa baabihi marka minha bisababiha buu ku leeyahay amba man qofka la yimaada bixasana shiri mana wuxuu leeya khayr wax ka khayr badan inaad kuutusiyey oo toddoba boqoloo jeer baa ilaahay u lamalaabay wama jaa bisayi'a xumaan qofka la yimaadana falaa yujza laguma abaalmarin doono lagu bineeyey walaa yujza laguma abaalmarin doono aladiina kuwa camiluu falaa sayi'aati xumaanta ilaa maakiin mooyaane wax kaloo lagu abaalmarinayaa ma jiro kaanu ahaa yacmaluuna kuy samey ay samayn jireen unbaa lagu abaalmarin doonaa alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa faray inuu sameeyo balaq dadka inuu ilaahay diintiisa gaadhsiiyo ilaahay kitaabkiisa ku dul akriyo una sheego ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisana dee inuu qiyaamo geyn doono iyo maca dadkoodayna waa lamid wey allah wuxuu yidhi ina aladii allaha ina aladii midka farada ku waajibiyey waa nebi maxameda bare calayka korkaaga ku waajibiyey alqur'aana qur'aanka ka korkaaga ku waajibiyey macnaa inaad rumayso dadka aad gaadhsiiso ka allahaa ku waajibiyey laraaduka kii kuu celin weeye laraaduka kii kuu celin weeye meel ilaa macaadin qiyaamaha allaha ku celinta kusoo celin ilaa macaad meel lagu ballamo allaha ha kuu celin doona wey ee ilaa yowma alqiyaama wey markaasaa ilaahay ku weydiin doonaa ma ogta ilaa rususha laftigeeda imtixaankani wuu ku dhacayaa ma ogta inta la keena ayaa la weydiin doonaa ma ogta wajii'a binnabiyiina washuhada culamada qaar baa ku fasiray leradduka kii kuu celin weeye ilaa macaabi ay ila aljanna janna ayaa rabbi kuu celin doonaa wey markaasaa qur-aanka ilaahay ku weydiin doona maxaadka waa meeshii lagu ballamay madal ayaa ilaahay ku celin doona dawaduka ilaa macaad culamada qaar maka ku fasiray baa jira oo le waa maka ayo halkii aan ku dhalashay baa rabbi ku celin doonaa wy waa tafsiir ay sheegeen kalaamkaasxaad wuxuu keenayaa aayadani inay madani tahay marka inkastaynu suuradda awalkeedii kusoo maray inuu maki yahay allah wuxu uhi subxaanahu watacaala kul waxaad tidhaahdaa nebiyow rabbii rabbiga ku cilmiga badan wey man buu ku cilmi badan yahay jaaa la yimi bilhuda hanuunka ka la yimi ilaahay baa ku cilmi badanoo ogsoon wey macnaa dee hanuunka ilaahay usoo dhiiba wey waa rusushiisa ilaahay baa ogsoon maad arkaysa wamana ilaahay kii ku cilmi badan wey wamana kii ogsoon weeye huwa mankuma fii dalaalin baadinimo ku sugan mubiinin cad labadaa qofa ilaahay waa kale ogsoon yahay subxaanahu watacaala wamaa kunta maad ahaanin nebi muxammadow tarju kii rajaynaya ee firayaba maad ahaanin an yulqaa in lagu siiyo ilayka adiga in lagu siiyo alkitaaba kitaab in lagu siiyo maad firayn wamaa kunta maad ahaanin nebi muxammadow tarju kii firaya ee rajaynaya an yulqaa in la siiyo ilayka an yulqaa ilayka adiga in lagu siiyo umaad malaynihi ama an ilayka in lagugu soo dejiyo alkitaab kitaabku waa soo tuurin ilaa laakine ama munqadic wey ilaa laakine anzalnaahu ilayka annaga ayaa kugu soo dejinay maxaa lagugu soo dejiyey mafcuulkaama cilaa lagu nasbiyey ma og tahay ilaa laakine anzalnaa annaga ayaa kugu soo dejinay raxmatan ay liajli raxma raxmad daraaddeed baanu kuugu soo dejinnay raxmadaasoo min rabbik xagga rabbigaa ka timi falaa takuunanna ha noqonin oo ha noqon nebi muxammadow waa nahyi wannahyu yaqtadii ataxriim zahiraa kii u gargaara lilkaafiriina kaafiriinta miduu hiiliya ha noqonin muciina walaakin faariqhum ka tag cahdigana u tuur baa ilaahay leeyahy waa guuldaro weeye in muslimiinta qaar iska raaca oo gaalada iskala safari inay jiraan haddii xubul kufa ka fara uu quluubtaada galo wallee khatar badan baa ku haysata maaha gaalada af iyo adin midnaba inaad ugu hiiliso kufrigooda iyo xumaantooda inaad sacdana maaha waa inaad ogaato gaalka waxaad ku heshin kartaan waa mid jalayo un weeye markaad jeclaanaysa gaalka shay kaliun baad ku jeclaan kartaa inuu islaamo bes inuu islaamo ayuun ku jeclaan doontaa ma ogta hadduu markaa islaamo waa meesheed haddii kale mar kale ma dhici karayso jeclaansho ka dhaca muslim iyo kaafu dhexdooda rabbi waxa uu yihi gaalada ha u hiilimin baa ilaahay ha u noqon himuuciin ilaahay sidaas u leeyahy subxaanahu watacaala markaa dadka waa iska arkaysaayo saba iska hii raacay noqdeen oo iska gaalo jeclaadayo musiibo iyo aafa iska taagan hadda qofka ictiqaadkiisi inay taabanaysa ayaanu ogey ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala nimanku waa niman khatar badan nabiyullaahi maxamed baa ilaahay uga digaya cid kalena maxaad u malaynaysa walaa yasudunaka yaanay kaa jeedinin iyagaa faaxilka awowga meesha cadsan daalka waata lagola waad arkaysaa yaanay kaa jeedin oo yaanay kaa jeedin kuwaa kufeeyey nebi muxamedow nuunu waa la keenay can aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa yaanay kaa jeedinin daalka haddii la goday faacil wey wowga xasane ogow jamcbaa meesha yaalla kaafkuna waa mafcuul wey yaanay kaa jeedinin can aayaati illaahi yaanay kaa jeedin baa rabbi bacda id unsilat intii lagugu soo dejiyey dabadeed bacda id unsilat intii lasoo soo dejiyey dabadeed ilayka adiga lagugu soo dejiyey aayaadkan yaanay kaa jeedinin ee ilaa cibaadati rabbika waxda wadcu ugu yeer dadkana ilaa rabbik rabbigaa cibaadadiisa ugu yeer ilaa rabbika ugu yeer bimacnaa yaanay ku saamayni oo aaha ku yaanay ku raadayn mukhaalafada ay iyagu ka khilaafsan yihiin iyo jeedinta ilaaha dadka ay ka hor joogaan dariiqa ilaahay waayo qofka muslimkii waa inuu ogaado faina allaha mucillin lkalimatahu muclin likalimatihi ama kalimatak aw kalimatahu ilaahay baa kor yeelaya subxaanahu watacaala waa mu'ayid ilaahay diintan u gargaaraya waa mubshir ilaahay isagaa balan qaaday inuu diinta kor yeeli doono calaa saa'iri aladyaan laa shaka markaa markay kaa yala jibicdo ee waxoogaa lagu weerara hadateeriye ma ogtahay dadka qaar baa wax ka odhanaysa aanay kaa odhanaysa ilaahay ballanqaadkiisu xaq weeye subxaana watacaala soo maray hadaad qadarka ilaahay rumaysanta iyo awoodda ilaahay iyo ballanqaadka rabbi siduu xaqa u yahay waad garanaysaa mawqifka ay istaagtay ee muuse hooyadii waad garanaysaa ilmahay dhashay ee yaraa ayaa ilaahay wuxuu faray inay sanduuq ku xidho hawadiyay ku jirtaa sanduuq inay ku xidho sanduuqa intay qaado inay weliba wadi ku tuurto ilaahay baa u ballan qaadoo yidhi annaga kuu soo celinaya waxay ku kalsoonaatay ballanka ilaahay subxaanahu watacaala idan aniguna markaas ballanqaadka ilaahay ku kalsoon tahay marnaba dhici mayso inaad maaragtay adigu aad halkasho ma dhacayso halkana lagu cunay halkana lagu diray halkanay maraysa halkanay kan tahay balaaya lagu ridaya cirka rasuulillah cirka rasuulillah marnaba qofka muslimka ah inay yaqiinkukaa xumaato maaha ilaahi wuxuui subxaana watacaala wadcu ilaa rabbik walaa takunanna han oo han min almushrikiin abadan nabiyullaahi maxamed ma noqonin laakiin umad marka lala hadlayo cidda hogaamisa lala hadla kuwa mushrikiinta han noqonin ba ilaahay walaa tadcu ha caabudin maca allah allahan la caabudin ilaaha mid la caabudo aakhara kale laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa shii jooga waay jiraba ma ahanin ilaa huwa alla mooye waa kelimati tawxiid laabudda macnaha waynu naqaano laa ilaha illah marka lagu yidhaaho ilaahay mooye ilah kale ma jira macnaheedu ma macnaha waxa weeye ilaah cibaadadiisu ay xaq tahay mid la caabudo oo cibaadadiisu xaq tahay ma jiro alla mooyaane laakiin de way iska jiraan waxyaaba fara badan oo la caabudaa way iska jiraan moogti laa ilaha illa huwa kullu shay shay waliba haarij weye kii ka fogeeya dhiman weeye ilaa wajhahu alla wajigiisa mooy subxaana watacala rabbi ayuun baan halagtay ilaa wajha marka rasuulku ahaa asdaqu kalimatin qaalaha shaaciru nabiy kelmadii gabay la tiriyo kelmada ugu runsani waxay ninkii nebi loola jiray gabigu tiriye ahaa alaa kulla shayin maa khala llaha baatilu shay kasta ilaahay zaa'id wuu tegayaa weeye wuu tegaya marka ilaahi subxaanahu watacaala maaragtay mana halaagsamayo wy lahu ana alxukmu isagaa iskale alxukmu buu leeyahay xukun iyo xikmadba rabbibaa iskale mulkiga iyo tasarufkaba wa ilayhi ilay ila allah alla xaggiisa unbaa turjacuun laydiin celin doonaa wa subxaanaka allahuma bixamdika wa ashhadu an laa ilaha